bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixaad ee ka mid ah min kitaab اlfaraa'id fasalkii xawaashidaan ku soo jiray irsh اlxawaashi akhawaadkii iyo ikhwadii akhawaadka liabka ama liabaweyna awlaadu sulbi bay la mid yihiin baan soo maray infiraadan waاجtimaacan ilaa akhwaadka leabka ah oo fii masalati اlmusharaka ayagu dhacahayay wahiya zawjun wa ummun waan soo dhammaynay midda ayada khilaafkii salafka rax waynu ka soo maray labada sinfa hadday kulmaan oo ikhwadii leabka ahaa iyo kuwii ashiqada ahaana faka awlaadu sulbi ijtimaacan wainfiraadan baynu soo maray iyo wa awlaadu ibni bay la mid yihiin ilaa ana banaata alibni wiilkaada gabdhihiisu yucaasibuhunna wa soo dargeliya man fii darajatihinna oo asfala waanu soo maray walikhwatu laa yucaasibuha ilaa akhwaana waad soo marteen waxaa inoo dembeeyey waladaa kooda waaxidka ah halka walaadaomkee lab ama dhadig inuu sudus qaadanayo hadday bataanna ay sulud qaadanayaan baynu soo marray xalay masaa'il waxaynu soo marray waladaomku ku khilaafay warasada kale qaybaynu ka tilmaannay almuqaasama bisawiya inay si siman wax u qaybsanayaan labyo dhadigoodii ay si siman wax u qadanhayaan waxba aysan kala badsanaynin waxaan soo maroo kale in axadkay ku soo dargaleenba ay wax la dhexlahayaan oo hooyadood bay ku soo dargaleen waa ina la dhexlahayaan waxaan soo maray in dakarkoodu yudli biunha wayari oo isna hariibo ah dakarka labka waladaa'umku runtuu kusoo dargelahaya oo maca daalika waa dhexlahaya waxaan kaloo soo maray kooda keligii ee labka ah wuxuu la mid yahay midda dhadig ee keligeeda waan soo maray <clears throat> maxaa ka tagnay yuxjabuuna bicasamaati man yadluuna bihi oo ibnulibniga oo kale waa lagu xijaabi waana hooyadii ay ku soo dargaleenna ma xijaabayso wiilka iida u ahaydna wuu markaa waa xijaabayaa oo meydkaa meesha yaalla ayb masaa'il kale waxaa lagu daraa toddoba masale sideed ba waa la gaadhsiya waxaa lagu daraa oo kale eh, yaxjubuuna eh, man yadluuna bihi oo hooyadaha loo jeedaa un hooyada ay ku soo dargaleen way xijaabayaan oo intay ulu ka kaxeeyaanba waxay geynayaan sudus bay geynayaan markay tacadudaan laba iyo ka badan ay noqdaan eh, walaysa lahu nadiir fi اlfaraa'id laysa lahu nadiir fi اlfaraa'id axad axadku ku soo dargalay xijaabaya xajbu nuqsaan aw tanqiis oon ayaga ka ahayn ma jiro waxaa kaloo lagu daraa dakarhum اlmunfarid laa yastaqriqu اlmaal dakarkooda lafkooda keligii ah maalka ma dhammaysan karo ahlu farad iyo casabaadna waxaa lagu yaqaanay koodii keligii noqdee labi labka ah inuu maalka dhammaysto waxaan zawjka ka ahayn waad soo marteen baan u waxaa kaloo lagu todobeeyaa ama lagu leeeyaa toddobaan marayna mse sideed lagu todobeeyaa marka shan xal soo sheegnay iyo saddexaadda ah sideed wey tii saddexaadsood ma soo wado dakarkooda munfaridka laa yastaqriqu اlmaal waxay xijaabahayaan man yudluuna bihi hooyadood ah man yudluuna bihi oo hooyadooda ay ka xijaabhayaan min aulu ila sudus xajba tanqiisa nuqsaan saddex midda saddexaad waxaa weeye ibnu dakarihim laa yari ibnu dakarihim laa yari lab wiil ku dhalay maxaa lagu yaqaan inuu wax dhaxlo akh maxaa lagu yaqaan akh shaqiiqa ama liaba maaa lagu ibnulakhi wiilkuu dhalay inuu waarid noqdo ayaga wiilkay dhaleen laa yari ibnu dakarihim dakari walad اlum walad اlum iska daa midda gabadhahay gabadh warkeed ba jooji iyadu walada um kii labka ahaa wiilkuu dhalay ee meydka u noqonayay ibnulakh laa yari ibnu dakarihim laa yari الذakr الmunfaridu laa yastaqriqu اlmaal yaxjubuuna xajba tanqiis man yadluuna bihi saddexda shanti xale ama afarta xale ku dar meeqo wey toddoba ama sideed inahaasaa lagu sheega akhawaadka labaweynka aw labka maca albanaati wa banaati اlibni casabatun kalkhwati buu sheekhu ku soo markaasi taana waynu soo maray xadiidka ibn mascuud baana asal ah iyo bacdu ahlicilmi ijmac ay sheegeen ijmacana waa inaga soo tilmaanay inuusan eh, sugnayn ijmaca isaga xalayna waxaynu tilmaanay masalada ayada markay akhawaadku maca albanaati ay casaba yihiin maca inay tahay masala hariiba fi اlfaraa'id oo maxaynu ku soo sheegnay waxaan ku soo sheegna oo nidhi waa daatu fardin takuunu casabatan maca min hayri dakarin macaha min hayri dakarin macaha ahlu farad isu bedelaya casabo isagoon wax laba la soconin hawl ma ah hawl haya ma ah aabbuhu iyo awowgu ayagu la garay markay casabo noqon hayaan ayagaa laba haddi waa rag laakiin hunaa waa maxay waa daatu fardin takuunu casabata min hayri dakarin macaha alaad soo marteenbaamaleya e, baxi e, xukum kaloo imaamku kalim mascuud masaladana waa inaga xalay tilmaannay inay xoogo ka hor imanayso xukumkiisi kale haddaba marka hadday akhawaadkii e, laboweynkaha maca albanaati aw banaati اsulbe banaati ibni cafan ay noqdeen casaba maca alkhayr fatusqiطu uktu laboweyn maca albinti alakhawaati liabin xalaad soo marteen waxaynu ku joognaba malinhayaa wabanu اlkhwati liabaweyn walaalihii aad aabbihi hooyo wadaagteen wiilashoodu aw liabin ama walaalaha aad aabbo wadaagteen wiilashoodu ad adeerka u tahay haddee kullu minhum mid walboo liabaweyna ibn akh liab ah aw ibna akh liabaweyna ka abiihi aabbihii buu la mid yahay ijtimaacan kulan hadday wada joogaan iyo wainfiraadan hadday keli noqdaan mid walba yanzilu mansilata abiihi ibnulakha shaqiiqa ah wuxuu xijaabahayaa ibnulakha leabku xijaabahayaa saasay isu isu riixayaan koodii keligii noqda xoolahoo dhan buu qaadanaya kii kale ahlufarad la kulma ahlufaradkaasi waxay soo reebeen kadib ayagu qaadanaya hadday lab iyo dhadig wada yihiin lidakari midlu xad lunhayayn halkaasay markaa ku soconaysaa waa haddii la maro calaa madhabi min ahli اlcilmi ama calaa madhabina ibn اlakh walaashi baad soo marteen ma casabeeyo oo iyadu waxay noqonaysaa dawl arxaam bay ku biiraysaa ayb laakiin hase yeeshe yukhaalifuunahum wiilasha la dhalay yukhaalifuunahum aabbaadii waxay ku khilaafhayaan ibnulakhu aabbihii wuxuu ku khilaafi fii annahum laa yarudduuna alumma ila sudus ila maadaama lagu soo yidhi kaabihi waa in la ixtiraazo ibnulakh kaabihi masaa'il buuna kula mid ahayd akhu axkaamuu leeyahay ayuusan qaadan karin ibnulakhu tii buu sheekhu ka hadlay laakiin hase yeeshee yukhaalifuunahum abnaadu waxay aabbahood kaga duwan yihiin fii annahum laa yaruduuna alumma hooyada kama celin karaan ee uma celin karaan cafwa ila sudusi sudus uma celin karaano min aلثuluثi kama celin karaan lianna allaha subxaana wa taala acطaaha ثuluثa idaa lam yakun ikhwa ilaahay wuxuu siiyey ثuluث haddaan walad jirin farac waaria ikhwata cadadan aysan jirin ibnulakhuna akh ma aha laa curfan walaa sharcan walaa xisan ayib saa darteed hooyadu marka baaq waxay ku ahaanaysaa maca abnaaءi اlakh aw bani اlkhwa waxay baaqi ku ahaanaysaa uludkeedii inay qaadato hadday weydo farac waaria ama ay weydo walaala tacaduday masalada aad soo marteen keliya ee maxay ahayd maxaad soo martay cumariyatayn sakaraaweyn ulu اbaaqi waxaan ka ahay waad soo marteen taas waa hal suuro suurada labaad ay kaga duwan yihiin wiilashu aabbayaashood walaa yariuuna ma dhaxlaan abnaau اkhwa banu اkhwa way liabin aw liabaweyn ha kala qaadini walaa yariuuna ma dhaxlaan sidoo kale maca aljaddi awowga maciisa wax ma dhaxlaan awowgaa xijaabaya haddii mayd dhinto uu ka tago banuu ikhwatin wa jaddin liabin oo xagga da aabbaha jadkalefasid bu agteenna ahay ijmacna waa soo guuriyey wax khilaafsanna maana arag idan waxaan leenahay way xijaaban yihiin banu اlkhwa iyo abna iyo ibn اlakwa xijaaban yahay awogaa laga hormarinaya meesha wiilkaasi aabihii ee akha ahaa akhulmayid ahaa waxaad soo maray in uu odaygaa isceshanayaan jadka ah ayib wayna iman doontaa caawa fasalkeed haddaan gaari karraba insha allah masalada daliilkeeda waa ijmac baa la yidhaahdaa in ibn اlakhu laa yariu maca اljaddi waa ijmac baa la yidhi ibn mundir baa ijmaca soo guriya fi اlawsaط wa fii kitaab اlijmac ibn xajar alhaytamina fii tuxfat اlmuxtaaj buu ku soo guuriyaa laakiin ijmacaasi ma sugno ijmaca ma sugno sayidina cali ayaa waxaa laga wariyaa inuu qabay ibn اlakhi yariu maa اljad ibn اlakhi yariu maca aljad ibnu xasan baana qadiyadda ka hadlay soona guuriye mujalad ko iyo tobnaad afar boqol mujalad ko iyo tobnaad an boqol afartan iyo an ijmac meesha kama jiru yidhaahdaa niman baa ijmac sheegay laakiin iska ilaali bui waa jur'a calaa xikaayat اlijmac marka waa laysdhaafahaya baashu way kala shubmaysaa iyadoo ijmaacaadka ibn xasan uu soo goy inta badan waa mutashadid fi xikaayat اlijmac inta badan waa asaxa inta badan waa asax ilaa naadiran marka ijmaacaadku soo guuriyey in la dumiyo waa adag tahay aad bay u adag tahay asaga iyo ibnu taymiye iyo waa ragga aad oga taxarusa ijmaacaadka naqlintooda ama ibnu mundir iyo ibnu qudaame iyo ibnu cabdilbar iyo xoogow tasaahul baa ku jira fii xikaayat اlijmac sidaa darteed maalikiyadu waa qaacida min qawaacidihim in layska ilaaliyo ijmaacaat ibn cabdilbar alimaam cabdlahi اlmaqari fii kitaabi اlqawaacid wuxuu yihi waxadara naasixuuna min ijmaacaati ibn cabdilbar wa axaadiiث اlfuqahaaء wa ijmaacaati اlmuxadiثiin halkaasuu la maray wa takhriijaat اlahmi cafwan waاtifaaqaat ibn rushdi aan dhaho waxtimaalaat اlahmi waa iska ilaalin naasixuunta fiqi waxay ka digeen ijmaacaadka ibn cabdilbar inaad ku kadsoonto labo waxay ka digeen itifaaqaad ibn rushd bidaayaha sumayda arag dhigina muqararka ku yahay watafaqu watafaqu iska ha ku baabi'i waxaa laga yaabaa inuu u jeedo madaahibta afarta ah waxaa laga yaabaa saddex ka mida ah inuu ku idlaaqo mar baa laga yaabaa inuu u jeedo ruwaad aruwaa can maalik ragga maalik ka wariya fiqiyaadka israacoda israaceen baa laga yaabaa lam takhtalif الriwaayaة fi hadi اmasأlaةi can maalik inuu u jeedo marka xadar الnaasixuuna min ijmaacaati bn cabdilbar waاtifaaqaat bn rushd iyo واxtimaalaat وتkhraaجyad الlkhmi abuاxasan الlkhmi oo de kitaabka sharxay ayaa u inta badan wuxuu dhi wayaxtamil saa inay tahay warku takhriijyad buu samayn kadibna maalig buu u tiiriya waa lagu baaba'ah marka kadalika waxay ka digeen waa axaadiiث الfuqahاء iabr ba kitab artay iabr an اnabiy ruwi can waa xadii aan jirin hadda aan salba lahayn aar saxaabi ama taabici ama maquula mashhuura oo nin imaama ama xakiima laga wariyo maagada maxay ka dhigahayaan xadii waxay hadda shaaficiya u geysteen imaam axaramayn iyo hazali waxay ku dhigahayaan raafici baan biyo yar u kabanayn naw warkiisba jooji xaafidku maantao dhan uu caydhsanaya talkhiiska marba ad wadaadkuma inuu wadaadka asagu radiya unbuu kitaabka u qoray mararka qaarkood marka axaadiis alfuqaha waa la iska ilaya wakadalika ijmaacaat almuxadisiin muxadisiintu bay-a fiican bay iskaga koraan oon bidco badan lahayn sunniyiin bay iska dhex joogaan wa ajmac ahlulcilmi bu kuli wuxuun ujeedaa inta yara alxadiidka ah kooxdiisan wawahaabiyado ku tirada waajmac almuslimuun waajmac almuslimun wahaabiyada ku dhexmay ujeedaan wahaabiga midku ku soo koreen weligiiba islaan kala arag iyo dawaa'if kale iyo firaq kale oo islaan sheegataan arag muxuu maqlay waa saas marka hawshaa aad baa looga diga lanno ijmaacu ahli اlxadiiث laysa ijmaacan wa ijmaacu ahli الsunnati laysa ijmaacan usuulka markaad joogtaan ijmaaca xujada ah ma aha ijmaac ahlu اxadiiث ahlu اxadiiث waa asxaab hadday dhammaantood israacaan oon hal gabadh aysan dhinac ka marin laysa biijmaacin yuxtaju bihi hawshaa iska ogaada lagu khaldamaa waxay ku anficun keliya ahlulxadiid ama asxaabu alxadiid masalada inay ka leeyihiin qowlan waaxidan lam yakhtalifu laakiin muslimiintao dhan ma maya haddaad asxaabuulxadiid mooye inta kaleba agtada ay gaalo ka tahay ijmac ku asaxa haddii laakiin dawaaifta iyo firqa muslimiinta badankood qaybaha takfiirisi iyo qayb ahlulbidaci weli ay moorada islaamka in badanoo ayaga mida kugu jiraan inta midna khilaafsan yahay ijmaac mid mujtahid ayaga ka mid a ijmaacaas ma guntamayo marka qadiyadaas marka waa iska adu daliilka masalada loo daliishado ijmaaca wa ijmaacuna lam yasix ayib waa masale saddexaad walaa yucasibuuna ibn اlakhu ama banulikhbuhu ma soo dargeliyaan akhawaatihim walaalahood gabdhaha la dhashay ma soo dargeliyaan maxaa yeele akhawaadkaasi waa min dawi larxaam ayaguna waa casabo fogaanshahay gabdhuhu fogaadeen waxay daciifinaysaa casabanimadkoodi horaana dhadig bay ahaayeen maca salaam walaa yucasibuuna banulikhwa walaalaha wiilashoodii laa yucasibuuna ma soo dargeliyaan akhawaatihim gabdhuhu walaalahood ahaa lanna waa min dawi araam masale afraad وayسقطuuna waana dhacaan bnkhوة في الmuشharaka waa dhachayaan muشharaka hadda aynu soo maray meesha akhu ka joogay haddii ibnاlأkh uu yimaado awowgaa meesha afka buuxsanaya bnkhwana way dhachayaan waad soo marteen alimaam nawwi afartan masle saddex kaloo ku daraa fi kitaab الrawda isaga ka muraajacay mujaladka lixaad sabxada toban iyo toddobaad saddexdaa rasuule uu ku daree kale ee khasaaista khasaais اlkhwa ay kala goon min banihim aw can banihim ama maa yukhaalifu banulkhwati aaba'ahum ay ku khilaafahayaan toddoba mas marka dhiga afartan matniga inugu taalla iyo saddex uu ku daray oo waxaa ka mid ashiqada waxay xijaabaan haddee ikhwada liaabka waad soo marteen ikhwada ashiqada waxay xijaabaan ikhwada liabka walaalaha laxmigood hooye aabbo wadaagtaan waxay ridi jireen walaalaha liabkeed aabbo wadaagtaan haddaad marka tiraahdo ibnu akh shaqiiq ah wuxuu ka raamsanhayaa booska aabbihii wuxuu ridi lahaa akha liabkii adeerkii ah mana ridi karo waa fahanteen baan u malayn masaladu ma ahayn ibnu akh wuxuu tegayaa booska aabbihii haddaba walaalaha laxmiga ah waxay ridi jireen walaalahaad aabbo wadaagtaa haddaba walaalkii laxmigahaa wiilkuu dhalay ma ridi karaa akhii laabka ahaa ee adeerkii ahaa ma ridi karo taa muxuu ku khilaafay awooduu aabbihii lahaa buu yeelan waaye waa masaladii marka hanaad ta lixaad akha liabka ah wuxuu xijaabaa ibnulakh shaqiiqa ah alakh liab ibn اlakh shaqiiq ayuu xijaabahayaa ibn اlakh labna ma xijaabi karo ibn akh shaqiiqa akha labka wuxuu xijaabaa ibn akha shaqiiqa wiilku adeerku ah wuu xijaabaya haddaba akhi laabka ahaa ee wiilkii ibnu akh shaqiiqa xijaabayey wiilku laabku dhale ibn اlakh labka ahaa ma fiijin karaa ibn اlakhi shaqiiq ma fiijin karo aabbihii baa yaa allah ku riixay isagu ma riixi karo midda saddexaad baa اlkhwa laa yariuuna maca اlakhawaat baa اkhwa wiilashaad adeerka u tahay ama walaalaha wiilashay dhaleen ma dhaxli karaan maca alakhawaat idaa kuna casabaati maca albanaat eedooyinkood hadday casabaad maca albanaan noqdaan ibnu akhu waxba dhaxli maayo waa dhacahaya maxaa yeelay waxna waxaa qaatay banaatu sulba banaatu ilmiba bilfarad ku qaad wixii soo harhayna waxaa casameeyey akhawaadkii laabka ama shaqiiqaadka ahaa ibnulakhi markaasi waa tagahaya muxuu u dhacay waxaa ku dhacay xajbulistiqraaq baa ku dhacay mise casabanimaba ka baxay soomaydan soo marin alakhawaatu maca albanaati aw banaat اbni casabaat baynu soo marra casaba maca alkhayr loo jeedo ibn اlakh baa marka jooga bal si dhaha ahaata ibnu akha muxuu u dhacay ya gabdhuhu maxay qaateen ma ahlufarad wax ku qaateen ma casaba wax ku qaateen ha xasabay ku qaatay oo maxay wiilasha u rideen way ka sokeeyaan darajatun aqra min daraja hal darajay ka wada imaan hayaan waxaadna ku soo marteen casabaadku inay isku riixaan markay jihada waaxida tahay qurbu daraja qurbu daraja ayib marna ya nafs shay nafs shay ayib isku mid un wey waa hadda oba ma soo harin maxay iscasabeeyaan banaat sulbi banaat ibn waxay qaateen uluaankoodii suduskii soo hadhay ama ulu amaan dhehane ulukii soo hahay maxaa yaa qaatay ukhto shaqiiqa ama akhawaad shaqiiqaada ama le abaa la kacay ibnulakhu marka waa maxay waa fog yahay xataa hadday lab la joogaan dee dhadi la joogaan ma yanfac waxba meesha uma yeelno leanno ukhuwo ka sokaysoo meydka ka xigtaa joogta asaga eedadii baa taagan oo meydka la dhalatay ukhto ah macnasalaam marka saddexdaas suuro iyo afarta hore isku dara toddobadaasu imaamku gaadhsiiya wاlcamu liabaweyn adeerkii aad iskooyu isku aabbada ahaydeen wاlcamu liabaweyn cafwan adeerkii aabbahaa aabbihii hooyo wadaageen wey iyo waliabin wاlcamu liabin ka akhin walaal buu la tooya min aljihatayni labada dhinacba ijtimaacan kulan iyo wanfiraadan gooni noqoshaba akhli aba iyo akhli shaqiiqa meedsaad marin jirta un mari camli aba iyo cam shaqiiqa ijtimaacan wanfiraadan waa iska koobanta midda camka keligii noqdee tafaruday meyd baa dhintay adeerkiin buu ka tegey waxaan leenahay adeerkii xagga aabbaa ama agga hooyiya aabbaa midka xagga hooya ka yimaada asagoo de waad soo marteen waa min dawi اlarxaam soo meynan soo marin akhaa labaweynka xooloo dhan buu kaxaysa ida nfarada lanna waa casaba alxaqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya falowlaa rajulin dakar walaa ahla farada ma hayno xoolou kaxaysanaya hadday ahlufarad joogaan ahlufarad joogaan ayib wixii soo hadhay yuu qaadanaya cafwan camka shaqiiqa ah wuxuu xijaabayaa camka labka ah ibn camka shaqiiqa ah wuxuu xijaabayaa ibn camka labka sida aad ku soo marteen wey walcammu adeerkii liabaweyni meydka laba aabba la wadaagayay iyo waliabin iyo walcammu liabin adeerkii meydka hal aabba la wadaagahayay ka akhin buu la mid yahay min labada jihaba liabaweynka iyo liabkaba ijtimaacan kulan iyo hadday kulmaan liabkii liabaweynkii iyo infiraadan hadday kala gooni noqdaanoo midkood u joogo taa way iska dhibyartaylata ayb wakada sidaasoo kale waxaa ku ah qiyaasu bani اlcami wa saa'iri casabati الnasabi wakada qiyaasu bani اlcami sidaa waxaa weeye qiyaasu bani اlcam adeerkaa wiilashiin sidaa unbaad ku wada wey oo waa maxay hadday keligood noqdaan xoolay bay la kici hadday ahlu farad wax soo rebaan way casabaynayaan ayagu hadday kulmaan way isriixahayaan ibnu camka shaqiiqa wuxuu tuurahayaa liabka sidaasay ku socon wey wa saa'iri casabati nasabi nasabka qaraabadiisa intii hadhayna waa un sidaa saa'ir huna waa baqiya saasaad ku wada oo casababatay waan soo maray casabadu laba qaybood laba qaacidaanu ku ururinay qaacidakood waxay ahayd kul man adaa biwaasitatin saqطa biha ilaa walad اlm iyo iyo aljadda calى ra'yi bacضi الصaxaabati والtaabiciin wa bacض الfuqahaa qaacidada labaadna waxay ahayd laba caasib hadday kulmaan laba casaba hadday kulmaan waxaan eegaynaa inay jihadu waaxido tahay iyo inay kala duwan tahay hadday jihadu kala duwanaato oo ay midna uu ka yimaado ubuwa ku yimaado midna bunuwa ku yimaado midna ukhuwa ku yimaado midna cumuuma ku yimaado idan waxaa leenahay waxaa jihooyinka u xoog badan jihat albunuwa albunuwa jihaat اlcasabaat waxaa u xoog badan jihat اlbunuwa ubuwa hadhina jihat اlcasabaat wiilnima wiilkaa dhashay meydka wiilkiisi wax ku xoog badan ma jiro sidaa darteed wiilka meydku wuxuu riixayaa awowgii ahlfarad buu ka dhigay sudus buu u caydhin oo aabbihii buu sudus u caydhin oo hooyihuu sudus geynayaa jihatulbunuwa u xoog badan ha noqdo sheekh rishaad jihatulbunuwa jaha ku xoog badan ma jirto ayib jahatulbunuwa marka dad uu xijaabi waayo aabbuhu iyo wiilku fiijinaya daduuna aabbahu fiijin karin oo usan qadin karin iyo wiilku qadinaya mararka qaarkood oo ogtiin barbaynaya ayib bunuwadu waxaa ku xiga jahat اlubuwa jahat اlubuwa jaha saddexaad anagu xisaabnaa ka shaaficiyo ama jumhuurta anada in jad iyo ikhwala wada dhexal siiyo oo waxaan leenahay aljad aljuduuda aljuduuda iyo wاlukhuwa jaha waaxidan leenahay albunuwa wاlubuwa iyo aljuduudatu wاlukhuwa oo fii darajatin waaxida ah saddex soo ma aha maxaa ku xiga alcumuumaa ku xigta afartaa jiha weeye ayib afar taaj nasabkii baan ka hadlay nasabkii waa afar taaju haddaad rabtaa sababkiina hadde ku soo dar muctiqi ku soo daro waanu cawaba insha alla doona iman doonaa saasa marka ida ijtamaca caasibaani fii mas'ala waxaad hormarinaysaa bunuwa jihada kale waa la tuurahayo haddii bunuwo joogin oo ubuwo u joogo ubu waa la hormarin ta kale waa dhacaysa haddii marka bunuwo iyo ubuwa midna aan la haynin oo jad ama akh lahayo waxaa iska tagahaya cam iyo muxuu ahaayey ibnu cam iyo ibnu akhiyo kulli waa tagahaya kuweyn kastoo hadda hal darajo iska tahay sidaa waa markay ka yimaadaan min jihatin min jihatayni mukhtalifatayn min jihatayni mukhtalifatayn waxaan samaynaynaa markaasi waxaan ku haynaa biljiha biاljihati الtaqdiimu uma biqurbihi wa bacdahuma الtaqdiimu mxuu ahaa biاlquwati jcala beydkii jacbari alimaam aljacbari muxuu ku yidhi biاljihati الtaqdiimu hadda jihan waaan bunuwan hormaraynay waxaan ka hormaraynay calى اlubuwa waqadamna اlubuwaةa calى اljuduudati wاlأkhuwa waqadamna اljuduudata wاlأkhuwaةa calى اlcumuuma sidaas weeye fabiاljihati الtaqdiimu uma biqurbihi hadday jihataynku mukhtalifatan yihiin jihajiha laisku reebahaya hadday jiha waaxida ka wada yimaadaan oo awowgaa aabbe iyo asaga aabbihiaa wada yimid jiha waaxida ka yimaad waxaan leenahay uma biqurbihidu ku alaqrab alaqrab hadday jihadu waaxido tahay waxaan leenahay waxaan ku xijaabaynaa bilaqrabi falaqrab hadday jihaadu markaasi waa isku mid noqoto qurbiguna isku mid noqdo waa midda uu kuri bacdahuma ataqdiimu biاlquwati jcala bacdahuma ataqdiima biاlquwati jcala bacda اlqurbi wa bacda اljiha haddaad weyday oo akh iyo akh ay noqdaan oo cam iyo cam noqdaan maxaan leenahay quwat اlcumuuma camka shaqiiqa waxaan ka hormaraynaa midka leabkaa akha shaqiiqa waxaan ka hormarinaynaa midka liabka ah ibnu akhi shaqiiq ibnu akhi laab saasay ku socon intaasuu suu ku ururi saddexdii baxiba qaacido dhnayd fabiاljihati الtaqdiimu uma biqurbihi wa bacdahuma الtaqdiima biاlquwati ijcala khulaasadu waa iskiinta aan ka soconno sheekhu wuxuu yidhi wاlcasabatu hadda wuxuu u gudbay casabo qaraabo maxaa la yidhaha alcasabatu ay binafsi buu ujeedaa casabadii saddex qaybood bay ahayd casaba binafsi iyo casaba bilhayr iyo casaba maca alkhayr casaba binafsi waxalaan soo marna waa maxay waa raggi oo dhan waxaan ka ahayn zawj iyo waladaum شhan iyo tobankii ragga ahaa horta bal zawj iyo waxaad ka goysaa waladaum maxaa soo haray saddex iyo tobankaaba waa casaba binafsi bay noqdaan hal midoo ayaga ka mid a yaa waa casaba bisabab oo waa muctiqi welihii wey labiyo tobanka kale waa casaba binasab oo binafsi ah marka hadda casaba bilhayrna waynu soo marray waa maxay waa akhawaad un waa iyo banaad oo la joogo walaalahood waa afarta waxba iska soo gaabso waa banaad oo bintulabna hoosgelinayso iyo akhawaad oo sheekhiil abkaaga kooban oo la jooga walaalahoodii la dhashay ee la darajada ah sulbi maa binti maca ibni sulbi bint اlbni maa maca ibn اlbni ayib اkhto shaqiiqa maca akh shaqiiq اkhto laba maca akh laba kuwaas waa casaba biاlgayr dadkaa sababkooday ku noqdeen casabo ayagoo iskooda oma ahayn ama casaba maca alkhayr waa tii hadda u dambaysay eh, alakhawaatu maca albanaat khilaafka ku jirayna waynu soo tilmaanay hadda wuxuu sheekhu yidhi waalcasabatu casabadu waxaa weeye manduul laysa lahu usan u sahmun nasiib iyo qori muqadarun la jaangooya sharcan min almujmaci calaa tawriiihim oo ka min almujmaci qolyihii lagu ijmaacay calaa tawriitihim dhaxalsiintooda haddaba hadduu sidaa yahay caasibku fa yariu lmaala maalkoo dhan buu dhaxlahayaa haddaan min jihati tacsiib waa ka ixtiraasaysa haddii kale dad waxaa jira maalko dhan dhaxlahaya fardan waraddan fa yariu lmaala maalkoo dhan buu qaadan min jihati tacsiib buu ka qaadan aw amase wuxuu qaadan maa ama maal fadla soo hadhay bacda alfuruudi dadkii faradka lahaa ay soo reebeen ayb marka wاlcasabaةu bالnafsi buu ujeedaa alcasabaةu bالnafsi man duul wey laysa lahu sahmu muqadar man laysa lahu sahmu muqadar wuxuu ku bixiyey ahlufaradkii baa meesha ku baxay ahlufarad casaba ma noqdaan wey ahlufarad casaba ma noqdaan ayb wixii sahmi muqadara leh waa ahlufarad wixii aan sahm muqadara lahayn waa casabuu noqon karaa wey casabuu noqon karaa kadibna min almujmaci calaa tawriihihim buu ku yidhi liannu farad lahayn casabana aan ahayn waa kuwe waa daw larxaam wuxuu kaga ixtiraasay min almujmaci calaa tawriihihim dawl arxaamka aan sa muqadarana lahayn ahlufaradna aan ahayn ayagu waxay ku baxeen lam yujmac laguma ijmaacin inay wax dhaxlaan khilaaf baa ka taagan fayariu alcaasibu biالnafs min jihati الtacsiib almaala maalko dhan buu qaadan aw maa fadala bacda اlfuruud waa tacriif bilxukmi weeyay dhahaan qolyana bishari bay dhahaan marka waana manaadiqadu muran badan bay ka sheegaan macno badan kuma sii jiro calaa ariiqati salaf الsaalix in wax lagu qeexo lagu tacriifiyo walow bilmiaal way ogol yihiin marka tacanuaadkan iyo tadqiiqa badan ay la yimaadeen mutaakhiriinta iyo manaaada iyo mutakalimiin waxba wakti badan ku bixin ayb muhiimaddu waxaa weeye in shaygaas la fahmo inaad la timaado xad maanica oo jaamica maanic min dukhuuli hayrihi fi اlxad ow fi اlmaxduud jaamica oon ka tegaynin maa huwa min اlmaxduud shaygii la qeexaya wax ka tirsan aan ka tegayn yajmac jamiica afraad wa aطraaf اlmaxduud xaggana maanico inuu min dukhuuli hayrihi maanic ka ah waxaas marka waa hawla ay niman ku rafaadeen adog muhiimaddu waa maxay hadda casaba fahante ayib kii akhdari ku dhihi jira wacindahu min jumlaة اlmarduudi an tadkhul axkaamu fi اlxuduudi wacindahum cinda almanaaطiqa min jumlaة اlmarduud xuduudda aan la ogolayn aan la ogolayn waxaa ka mida ee la radinhayo an tadkhula ay dukuul de waa meeshaad awili jirteen an tadkhula axkaamu fi اlxuduud axkaamtu inay guda gasho xuduudda waxay diidaan in xadku uu noqdo akhfa min almaxduud qeexidaada wax qeexayso tacriifkaad bixisaba hadduu ka libidhsan yahay shaygii la qeexaya bal ka war waa aafo kale waa aafo kale wey nin baa ku yihi ma huwa اlasad markaas huwa اlkdanfaru wاdayqamu dayqam iyo waa maxay iyo khidanfar waa waa kay mxuu aha alxadu bilafd aw shaarix alqowl shaarix dhihi jireen wey dibba ma laha marka waxaan la rabaa maqsuudka in la fahmo faslun fi lirti bilwalaa'i wuxuu fasal yahay in walaha wax lagu dhaxalo in walaha wax lagu dhaxalaayo waa masala ijmaaciya haddii ahlu farad la waayo casaba meydkaasna la waayo meesha waxaa soo istaagaya hadduu addoonnimo soo maray ciddi xoraysay xadiidkii bariira fi صaxiixayn baa u daliil ah inama alwalaau liman actaqa waxaa uu daliil ijmaacu soo guuriye ibn cabdilbar cafwan ibn mundir fii kitaabihi alawsط wa fii kitaabi اlijmac wakadalika abulxusein ibn labaan fii kitaabihi aliijaaz fi اlfaraa'id walxadiidi cabdulahi bnu shadaad baa asna u daliila fii sunan النasaa'i ku yimaada ibnaةu xamزة ayaa adoon xoraysay addoonkii baa waagi dambe xoolo yeeshoo weynaaday kadibna wuu dhintay gabadh buu ka tegey addoonkii gabadhii xoolihii gabadh nis baa la siiyey niskii soo hadhay gabadhii bintu xamsa la siiyey nabigaana siiyey fii aakhiri xayaatii xadiidka nasaa-i ayib xadiidka asagaa marka shaaficiyadu qaybna way xoojiyaan qaybna waa nasaa-i ikhtilaaf isnaadu uu sheegaa ibnu xasm iyo sheekh albanaba way taxsiiniyaan way xoojiyaan xadiidku marka la fiiriyo markuu u yarya waa mursal mursalka noocaasa ana wadaado badan baa xujista waxaan annaga iyo xanaabile ka ahay ayb marka xadiid cbdlah bn shadaad fii ibnati xamsa iyo xadiiu inama alwalaau liman actaq iyo ijmaaca aimada ay soo guuriyeen iyo xadiid kaleynu soo maray alwalaau luxmatun ka luxmati nasab intaasaa aslulbaab ah aslbaab waa intaa ayb sheekhu wuxuu idhi man dulki laa casabata lahu ninkaan qaraabo lahayn binasabin nasab ogu qaraabo ah walxaal lahu muctiqun xaggana uu leeyahay ruux xoreeyey famaaluhu maal muctaq ama man laa casabata lahu binasab maalkiisu aw ilfaadilu min almaal ama maalka soo hadhay can ilfuruudi ahlufaradkii ka soo hadhay lahu maxaa u ahaaday lahu lilmuctiqu wey ayb walahu muctiqun taasoo ma ahaad rajula kaana haya kaa ku xoreeyey aw imra'atan haweenay noqonya ninkii dhinta een ka tegin qaraaba xagga nasab kala dhalaatay oo muxuu ahaaye waxaan leenahay qaraabo nasab marka la yidhi maxaa baxay soob asagaanu joognaaye qaraabo nasab maxaa baxay hadii la yidhi qaraabo nikaax baa baxda ama qaraabada nikaax ma lowdeen man laa casabata lahu binasabi walahu muctiqun famaaluhu maalu lmuctaqi wayahadee aw اfaadl ama maalka soo hahay maalhu jamiica baa loo jeeda aw اfaadl can اfuruudi lahu lmuctiq buu ahaaday rajula kaana muctiqu noqoya kaana aw imraأata wakadalika muctaq ha kala qaade muctuq ama rajul ha noqdo ama lab ama dhadig ha noqdo kan la xoreeye ama haweeney ha noqdo ama mxuu ahaaye lab ha noqdo ha kala qaade fain lam yakun haddaan la helin yaan la helin muctiq baan la haynin wey fain lam yakun ay fain lam yuujad almuctiqu haddaan la helin falmaalu maalku maxaa loo heli waaye waaba la waaye xisanba ama way joogaan xisane sharcan baa loo waaye bimacnaa riqi baa ku qumay qaatil buu noqday wuu gaaloobay fain lam yakunta waxaa kugu qadaran fain lam yuujad xisan aw sharcan falmaalu maalkii markaasi licasabatihi casabati اlmuctiq wey kii ku xoreeyey casabadiisii baa ku dhaxli markaa aabbihii iyo wiilkiisii iyo halkaasay awowgii iyo halkaasay tegaysa falicasabati casabati اlmuctiq kii ku xoreeyey qaraabadiisii binasabin nasab oogu casabo ahayd almutacasibiina casaboobahaya qaraaboobaya ama <laughs> wuxuu kaa saarayaa kuwii bilkhayr iyo macalkhayr buu meesha ka tuurahaya waa maxay hadda nin baa dhintay qaraabo kale o dhan baa loo waxaan ka ahay ninka xoreeyey ninkii xoreeyena wuu dhintay ama waaba la waayey ama ma jiro hortiibuu dhintay hortiibuu dhintay ama waxaa ku qabeen maanic muxuu ahaayey xirmaankii aan dhihi jiray xajbigii xajun bilawsaaf ahaa baa ku qumay waxaa imanaya kaa ku xoreeyey qaraabadiisibaa ku dhaxli adigaa lagu oreeyey qaraabadiisi qaraabadee waa qaraabadii nasabka asaga la ahayd ee ahayd casaba binafsi ahayd maxaa yeele lianna alcatiiqa low kaana raqiiqan lastaxaquhu fakada miiraasu bay shaaficiy yidhahdaan waa ra'yi saliim ah lianna araqiiq adigaa lagu xoreeyey haddaad addoon tahay haddaad addoon toon lagu xoraynin idan yaad ku qadan lahaa sayidkaadiiba qaraabadiisii bimacnaa adoo addoonu sayidka dhintay kulahaa sayidki hadduu dhintay adiga addoonnimada yaalla werig yaa ku qaadan lahaa sayidka qaraabadiisi soo ma aha ayib kii ku xoreeyey haddii la waayey yaa soo istaagi oo walahaadi qaadanaya walahaadi iyo gacalnimadaadi asaga qaraabadiisi kaa ku xoreeyey sida oo kale wey laa libintihi falmaalu lcasabati baa lagu dhi laa libinti gabadhiisi maya iyo wa ukhti walaashi waxbaan ka booda ya tacliilkii tacliilkii waxay dhheen lana alcatiiqa low kaana raqiiqan lianna alcatiiqa low kaana raqiiqan lastaxaquuhu fakada miraauhu raqiiq haddi la waa catiiq waa la xoreeya ma la xorayn lahayn oo lagaga tago yaa qaadan lahaa sayidkaada tolkii baa ku dhaxli lahaa hadaad dhimatayna de dhaalkaada ayagaa iskale hadaad dhimatayna dhaxalkaadi ayagaa iskale laa libintihi ay laysa almaalu libintihi limit اmuti ayb almucti afwan fain lam yakun muطlaqan mucti afwan aan dhahro laa libintihi maxaa yeel waa casaba maca alhayr bay noqotaa casaba bilhayr bay noqotaa iyadu wa ukhtihi ukhtana waxay noqotaa labo marna casaba waxay noqotaa bilhayr marna waxay noqotaa maca alkhayr kuwaasi meeshu waxuma yaalaan annaga waxaan ku cilaynaa daliilna ma jiro ijmacna ma jiro daliil min kitaab sunna ma hayno ijmacna ma hayno laakiin waxaan leenahay nadar fiqi ah tacliil fiqi waxaan leenahay waluhu wuu ka daciifsan yahay qaraabat nasab saxiix inuu ka daciifsan yahay leanno darajada u dambaysaabaa la dhigay nasabkii adcafu min anasab اlmutarakhi xataa nasibkii fogaa ibni ibni ibn اlakh wa ibn اlakh oo meel fog tagay buu ka liitaa nasabki caadiga hadduu fogaadana liskuma dhexli jirinba oo fiirsada adiga walaalkaa ku dhexlahaya walaalkaa wiilkiisana waa ku dhexlahaya walaalkaa wiilkiisana waa ku dhexlahaya laakiin walaalkaa gabadhiisa ku dhexli mayso baa fogaaday sooma jeedo markuu yar fogaado xoogow nasabka qaarkii baa hashkadayo isku bedela dawi arxaam marka haddii nasabkii fogaaday uu daciifayey xataa bacdu dawaati اlansaab laga qadiya dhaxalkii maxaad moodaa casabo qaraaba ku timid casabo welihii welihii casabad maxaad moodaa wey idan maadaama bint اlakhi aysan wax dhexli jirin bint اlmuctiqi iyo ukhtadiisii min baab اlأwlى saasay kuu leeyihin laa libintihi wa ukhtihi fain lam yuujad haddaan la helin way ninkii ku dhaxli lahaa ee ku xoreeyey falmaalu licasabati casabati اlmuctiq binasabin almutacasibiina bianfusihim laa libintihi wa ukhtihi marka ra'yigaasna waa ra'yi sayidina cumar bn khaaab iyo jamaaca min asaxaabati wاtaabiciin sayidina cali asagoo cagsigeedu qabaa cagsigeeda ayuu qabaa ayb oo wuxuu leeyahay dadka gabadha iyo iyo wxoo dhanba waa ku dhexlahaya gabadha iyo walaasha kulli waa ku dhexlahaya dhibba ma laha ayada ah ragga hadda cali waa laga wariyaa laakiin kama sugna ragga laakiin uu ka sugan yahay waxaa weeye qaadi shurayx taawuus ibnu kaysaan waa riwaaya can axmed alkht iyo bintadu lilmuctiq gabadhiisu iyo walaashii ninkii muctiqae walaha iska lahaa way dhalahayaan waxay dhalahayaan ninkuu xoreeyey bay dhalahayaan de qaraabada loo waayo ayib shurix alqaadi baa qaba taawus bni kaysaan baa qaba waa riwaaya can axmed marka waa iska masala khilaafiya sheekhu wuxuu uhi wa tartiibuhu ratibidoodu hunaa meeshan laqaraaba waa maxay waa casabaadkii walaha casabaadkii walaha ama casabaadkii muctiqa ka tartiibihim ratibidooday la mid tahay fi nasab nafs shay casabaadkii nasabka soo bunuwe iyo ubuwe iyo juduudo iyo ikhuwe iyo man sida oo kale baad u geli tabti un baad yeelaysa wa tartiibuhum huna tartiib waa maxay casabaati اlwalaa ka tartiibihim ratibidooday la mid tahay fi الnasabi ayib fayuqadamu markaasi ibn اlmuctiq baa laga hormarinaya calىa abi اlmuctiq ibn اlmuctiq kii ku xoreeyey wiilkiisu ayaa ka horeeya ninka ku xoreeya aabbihii saasay ku socon maad ku wada ayib kii ku xoreeyey akhiisii shaqiiqa ahaa waxaan ka hormarinaynaa sayidka ku xoreeyey akhiisii laabka ahaa saasidaasoo marten dhiba male aan ka socon laakiin hase yeeshe aladharu sida muuqasho badan waxaa weeye laba qowl baan leenahay anna akha almuctiqi adigaa addoonkae dhintay kii ku xoreeye walaalkii liabaweyn aw liabi an akha muctiq laba ku qadarad iyo wbnu akhiihi kadalika wbnu akhiihi liabawayn aw liabin yuqadamaani waa laga hoban labadaa akh iyo ibna akhoodaba calىa jadihi jad اmuctiq hadihi baliya mushkilo wey shaaficiya waxay soo siniyaanba marka darbadda aan filaynin bay kugu dhufteen ninkii dhintay addoonkii dhintay sayidkii xoreeyey lama hayo imaa xisan wa imaa sharcan yaa dhaxlaya addoonkaa marka casabaadkii sayidkii ku xoreeyey casabaadkiisi wiilkiisii haddee cidna kuma haysato muran ma laha aabbihiina lama gelin karo maxaa soo hadhay awow iyo iyo ah awow iyo ahba horaan soo soo soo aabihii nasabkee caadiga ahaa iyo akhi nasabkii caadiga ahaa ee baabu nasab aan joognay ayaaban muxuu ahaayey tan waa ka dhignay maxaad moodaa awow iyo akh hadda masalatulwalaa jooga qaraabatulwalaa ayb waxay yidhahdeen shaaficiyo qowlkooda aharka ah qowl muqaabilaa jira qowlka muqaabilkee daahirka waa ah maxay yataqaasamaan bisawiy laa taqdiim akha liab aw liabaweyn ibn اlakh lakh aw labaweyn iyo jadku way siman yihiin wixii kusoo hagaagana yataqaasamaani baynahumaa bisawiy hada huwa اqowl اmuqaabil adharku laakiin muxuu ku yidhi fii masalaة اlwalaa alakhu muqadamu cala اljad waxay dhaheen shaaficiyo tacaylkus ma aha dawl sahlan mecla iskama ordayno wuxuun baan dhaqaajinaynaa waxay leeyihiin akhu wuxuu ka imanayaa min albunuwa akhu jahat اlbunuwa ka iman bay yidhaahdeen oo ma maxaa jira akhu waa bnu liabi اlmeyit u fiirsaad nin baa meesha yaalla walaalkii iyo meydka meesha yaalla marka loo fiiriyo waxay leeyiin waa jahat اlbunuwa walaalka imanaya لأnna اlأkha waa bnu liabi اlmeyiti meydka meesha yaalla aabbihii wiilkiisii way akhu sida loo kaartay muujeedaa mase weli waxbaa khaldan jahat اlbunuwu ka imanayaa akhu aab awowgu muxuu ka imanayaa binisbat اljad marka awowa la fiiriya hadde wuxuu ka imanayaa ubuwa wاlbunuwaةu kaanat muqadamaة calى اlubuwa warka waad fahanteen baa waxaa le mawaalad waxay dhaheen markaan masalaةu nasba aan joognay ijmac baa noo diiday ajmacat الصaxaabaةu calى أna اlأkha laa yuqadamu calى اljad laakiin baab اlwalaa markaan marayno ijmac ma jiray dhaheen haddaba waxaa meel daleda timid taqdiimu jahaة اlbunuwati calى jahaة اlubuwa aw iljuduuda waxaad sheegta ma fahamta warka iyada ayb marka binisbati liljad la fiiriyo akhu waa bnun he liabilmayiti awowguna waa abu abilmayiti meydka aabbihii aabbihii weeye wuxuu ka soo arooray aabbanimo akhuna wuxuu ku soo arooray marka awowga loo fiiriyo wiilnimo hadda meeshan baabulwalaa baad joogtaan la socda ha khaldamina tii maxaa noo diiday tii hore waxay dhaheen ijmaac baa wuxuu horaanba jihatulbunugu ka imanhaya walaalkuye ijmaac baa noo diiday ijmaac baa wuxuu yidhi haddii laisku dhexlaya nasab laysku dhexlahayo ma bannaano in walaal laga hormariyo awow laba mid un weeye inuu awowgu uu noqdo xijaabe oo walaala afka loo daro ciidda loo daro iyo imaa inay wax qaybsadaan taa waa fahanteen baan u malay waxay dhaheen laakiin joogno ikhwo iyo inay wax qaybsan hayaan ijmaac ma jiro ma haysaan xadiisna ma haysaan qiyaas baa lagu kala bix bay wuxuu keenhayaa taqdiimu jihaة اlkuwa oo bunuwa ka imanaysa calى jihaة اljuduuda warkood waa fahanteen baan u malay muhimadda inaad fahantaan weeye ama ha idinka daadegto ama diida idinkii diintalla waxaa minhaaj ku qoran aad fahantaan baan u baahnaa keliya ijmaaca saxaabada waan ka soo hadalay habeen hore mise habeen saddexaad baan ka soo hadalay mas'aladu ijmaac kuma jiro sida raajixa laa ijmaaca fii kilta اlmas'alatayn baabu nasab marka la joogo in jadku laga hormaray ikhwada iyo inaan laga hormarinaynin iyo akha in la hormarin calaljad midna ijmac kuma jiro culummada selafku saxaabadu dhowr qowl bay leeyihiin qowl waa qowlkan mashhuurka hadda zayd bnu haabit iyo jamacay mareen madhab maalik iyo shaaficiya haddee abba u ahay ile naga leexeen waa ogtihiin iyo ay aabbaha yihiin madhabna waxaa weeye jad iyo dhaxal toosa maba lehe kolba amiirka iyo khaliifka jooga ku ijtihaado ha loo daayo wadaadna ma xukumi karo meel laguma qori karo markay dhacdaha loo keeno imaamu اlmuslimiin fayaxkumu fiihim bima yaraa marka ama awuu afka ha u dara ciidda ama ikhwada ha dareeriyo ama ha wadaaji asaga u taallaa raggi fadwada zayd baa kamida ibn ibnu haabit waxaa ka mida cumar bn baa ka cumaan baa kamida jamaaca min asaxaaba ku tegi saxaabi dhowr qol kale masaajidjid wa yartaa in helo naadir waxaan ka ahayn abubakar abubakar iyo ibnu cabaas iyo ibnu zubayr saddexdaa saxaabi weligood isma khilaafin warkoodu ilaa min xayaatihim ilaa mowtihim waxay taagnaayeen aljaddu yusqiطu alahwaat liأnna aljadda abu waa ibnu zubayr ibnu cabaas abubakar ayb intooda kale saxaabadu aqwaal kala duwan bay leeyihiin qowlka labaad wuxuu leeyahay jadka xijaabahaya ikhwada qowl saddexaad wuxuu leeyahay ikhwadaa ridi jadka waa fii maslati nasabda ma aha walow canqaadlaayo zayd ibnu haabit bay ka sugan tahay oo weliba cumar kula dooday zayd ibnu haabit kanoo dhigan basa kama sugno bal kuwa kale ka soo horjeedaa min xayu sanad ka xoog badan ana اkhwat yusqiطuuna اljadda ka xoog badan muqaasamada ku qoran kutubta shaaficiyada iyo maalikiyada xataa wadaadda wa ata sanad saxiixa malay dhaha mid hadda inagu meelaha inoogu dhigan madaahib kutubteenna meeqa madhab baanu sheegnay masalatu اlkhwa muqaasamadii isqaaط اljaddi lilkhwa isqaaط اlkhwa liljad iyo ra'yu imaamha looga tago afartaas hadda xusuustaa ayib masalada marka ijmaac ma jiro oo taa hore ijmac baan ooga tagna horta musallam ma aha ijmaacaasi bal ilkhilaafu mashhuur xagga qiyaaska ee la xujaystay xanaabiladu wadaadkii mxuu aha ibnu taymiya jaamic اlmasaa'il kitaabka mujaladka labaad saddex boqol iyo toddobo wuxuu leeyahay hada qiyaasu fasid wa min aضcaf اlaqwaal bal الsawaabu ana اlwalaaءa lijadi اlmuctiqi faqad duuna ikhwatihi kalmiraaث isagu wuxuu leeyahy baab اlwalaa iyo baab الnasab waa isku mid awow had iyo goor asagaa xoog badan waalaha tuuraya qiyaaskana waa qiyaas faasid ah waa bunuw agey bunuw waa hu leeyahay agey bunuw ka timid bunuw xaggey u joogtaa meydka laga hadlaya meydka marka la fiiriyo ma wiil baad u tahay mise walaal baad u tahay meydkan laysku hayo ee nin walba usoo dargelayo jahatul ukhuwaad ka imato xaashi ah ninkaana waa maxay waa abulabi aabbanimuu ku imanaya ismana bedelayo ama adugu maxaad ka timid xawaashi baa tahay akh baa tahay jahatulukhuwaadna ku timid bunuw bunuw maxay ahayd ayb haddii aad eh, dhankaa laga firiyeen ibnulibni waa ibnun wa abulabina waa abun wuxuu yidhi sayidina cumar maray doodahayeen zayd bnu aabit wuxuu hi cabdullaahi bni cumar wiilashiisu zaydo may dhexlayaan aniga haa buui seena aan u dhexlayninba waayahay aniga cumara cabdullaahi bni cumar caruurtiisu haddii warasa la ii waayo ma soo joogsanhayaan haa buui hadday wiilashiisi wiilashay wiilashay dhalan ibni ii noqdeen fa kayfa laa akuunu aban aban liabnaa'ihi weyate caruurta asagu dhisana aabbo anigu ugu ahayn man sirtu lahu ibnan buu sirtu lahu aban hada huwa saxiix <laughs> cumar waa waa miduu ku dhintay wey sayidina cumar lama sheego madaahibtuna ma soo guuriyaan laakiin aakhiru aqwaalihi aroortuu nafbaxay habeenkii ka bariyey ku dhintay oo qabay wuxuu qabay aljaddu waa abun yusqit اlkhwa calaa hada maata waagi horena saasuu abay oo waa qowl abibakr buu dhihi oo ku dhaqmi jiray zayd ibnu haabit iyo cali iyo qolyaha waxay ku fureen shoocaacoo marna waxay ugu miaaliyeen geed laama ka baxay marna waxay ugu miaaliyeen webi kanaal ka dilaacay alaab bay kusii daayeen markaasuu wuxuu ka sugnaa sayidina cumar miata qadiya fi ljaddi wاlkhwa cabiidah asalmaani baa wariyey bisanadin صaxiixin haayatan axfidu buu hi can cumar fi اljadi wاlkhwa miata qadiya yukhaalifu bacduha bacda boqol qadiyo oo kala duwan boqolkaa qadiya a'immadu way isu khilaafeen alimaam alkhaaabi fii qariib xadii wuxuu yihi waxba kama jiraan warka waa wax la rabo ui sayidina cumar in lagu duro oo shiico iyo balaayi zanaadiqa dejisa warkaa waxba kama jiraan bu say u dhici kartaa aljad wاlkhwa inuu ka yeesho imaam اlmujtahidiin وأعلم الناaس بعd رسuل ال بعd أبي بكر inuu ka yeeشho في قضية واaحدة مئaةa قضية يkhaaلف بعضa بعض مئaةa قضية w qwl maaه مئaةa قضية يkhaaلف بعضهa بعضا xاaف بن حaجaر وxuu yihi تلkhiiصka وhذا كaلاaم لا محaصiلa فيه khadاaي warkiiso waa hadل aan نxر لahayn bu macna ma لaha سنadku waa sugan yahay iska hadلa bu warkaa horti waxaa yidhi bu iبن qتayma في mkhtل warn macnana ma لaha alimaam albazaar fii musnadihi wakadalika ibnu xasam fii muxallaah ayaa si fiican qadiyadda u fasira waxay leeyihiin qadaayaadkii loo keenay ee ahaa qadiyat اljaddi wاlkhwa ayaa badnayd oo boqol xugum ahayd boqol qadiyo boqol naasilo boqol mas'alo laakiin kama baxaynin qowlkiisu saddex mid un in walaalaha uu rido awowga uu ku rido iyo in awowga uu rido ikhwada uu dhexal iyo in muqaas saddexda kama bixi karo hada wasawaab saxiix ayib isqaad oo nafyi ihbaad ah iyo tashriig wax saddexaad ma jir ee waa maxaa maanta wuxuu xukumhayaa inuu wadaajiyo berri baa tukala loo keeni midkood buu ridahaya ka kalo xoolaha siinhayaa beri danbaa lagu soo celin jad buu rido ikhwaduu siinhayaa maadam haddana way soo nacay tashriiggiibu dib ogu noqon ila waa qadiyo cusube tu kalaa iman wuxuu ku laabanhayaa xajbu اlkhwati biاljad idan qabayaadka ayaa isdaba socday mooyeen oo saddexdaa asal laku wareeghay mooyeene ma jirto boqol qadiyo lamana keeni kar boqol xugun soo noqnoqotay saddex xugum oy bateen suwarkiisu waa saddex xugum oy badatay suwarkii ka imanay oo garateen baan u malay ya gyahay marka adugo muhiimad masladha badan weeye halkaasaanu ku dhisna qiyaaskuna waa qiyaas aan sax ahayn ijmacna ma jiro aan ka soconno fain lam yakun ya almuhim wa idin ian idinku in yaalla kitaabka inaad matigiisa fahantaan shuruuxna akhrisataan shaaficiyana noqotaan ood ka baxdaan xanaabiladan intaas aanu rabaa kolley fain lam yakun lahu casaba fain lam yakun lahu casabatun haddaan sayidkii ku xoreeye casabada uun lahayn maxaa la samay kii ku xoreeye wuu dhinta asagii ku xoreeyena wiil iyo walaal iyo adeer midna kama tegin iyo casabo maxaa la samayn falmaalu maalka waxau u ahaaday limuctiqi اlmuctiqi ka ku xoreeye kii sii xoreeye hadduu addoonnama soo maray wey <laughs> ayb taa way iska caddahay dhib ma laha liannahu maxaa yeelay walaahu lah kii ku oreeye kii sii oreeye weliisa isagaa iskale wa ka sokayna la waa haddii waari la waayo bifardin aw bicasabatin la waaye muctiqina la waaye maxaan leenahay baadican dhaban war muctiq ma lahaya adiga kusii o addoonna ma soo martaa bal asiga raadiy uma intaa kadibna casabatu casabatu muctiq muci way hadda kii ku xoreeyey kii sii xoreeyey casabadiisii baa ku dhaxli kadalika sidoo kale waa macala tartiibi saabiq calى tartiibi saabiq fi اlmuctiq oo ahaa ibn اlmuctiq abulmuctiq jadduhu akuuh ilaa ama adharki oo ahaa in la hormariyaba akha jadka laga hormariyo walaa tariu intaan dhaafiya muxuu ah addoon maba haynee xilligii la helo ha la gaadho walaa tariu ma dhaxasho imra'atun haweeney biwalaa'in gacalen wax kuma dhaxasho ilaa muctaqaha walaa tariu imra'atun haweeney ma dhaxashuur biwalaa'in walo iyo mxuu ahay gacalnimo ilaa muctaqaha kay xoraysayba mooyeen axadkay xoraysay unbay markaasi ku qaadataa welihii casabanimo ku qaadata waa inagii kusoo batay raxbiyaha mxuu ah walaysa fi nisaa'i duran casaba ila alatii manat bicitqi raqaba tii oo kale weyn liannu maxaan u diidnay meeshaan marka walaha la maraya casabada wax dhaxashaaye waxay ahayd casaba binafs haweenayna maba noqoto casaba binafs imaa inay noqoto casaba bilkhayr iyo inay casaba maca alkhayr noqoto wey baabulwalaana casabada wax dhaxasho waxaa laga raba inay noqoto casaba binafs ayib marka halkaa marun bay noqon kartaa weeye oo ah oo tan maxay ahayd waa nicmo abaalkii baad gudaysaa abaalkii baad gudaysa walaa tariu imra'atu biwalaa ilaa muctaqaha sidaa wey hadda waxaa loo deliishaday iطlaaqa xadiidka haddii qaacidada lagu socdo in la riday ahayd laakiin maxaan idhi inama alwalaau liman actaa liman actaqaa la lama kala qaadin dakaran aw unsaa cumuumka naska waxaan ku dhegaynaa sidaasaan ku wadaynaa ama ilaaqiis hmm, marka ilaaq kuma jira waxaa weeye manta cumuum baa ku jira ictaaqo ficilka haddaad leeda ilaq baa ku jira waa masalo kale laakiin meeshan waa siiqatu cumuum ya sabulwuruudkii waa nas noqon karaa nas noqon karaa haddaadan xanafi ahayn ama aadaan maaliki ahayn ayb cinda almaalikiya walxanafiya warkood waad haysaan baan u malay marka sabulwuruud sida raajixa ah, waa nas lagamana saari karo muxuu ahaaye suurat الsabc xadiidkii asagaba ku yimid cumuumkiisa lagama saari karo ijmaac wey ra'yiga laga soo goriye abu xaniifana ma sugno maaligna khalad baa laga fahmay waa masala ijmaciya fi اusul wa sabab اlwuruud ama suuraة الsabب waa qaطciyaة الdukhuuli fi الnas inama alwalmactaqyu ku yimid caaishuu ku yimid inay gabadh xoraysa barira walahana ay qaadato intaa waa sax dhaxalka laakiin nimanka la gaaro nimankana diidan waxay ku leeyihiin xadiidku wuxuu nas ku yahay haweenku inay leeyihiin wala inay qaadanayaan oy gacannimo leeyihiin laakiin inay dhexlahayaan muran baa nooga taagan bicasaba ku dhexlahayaan ila horaanba casaba binafs maysan noqon jirin marka khilaafka waa iska jira laakiin xadiidku waluhu inuu ninkii xoreeye leeyahay buu nasku yahay dumarkuna ay soo gelayaan haddii la waayo ilaa muctaqaha kay xoraysan bay dhexle haweeney aw muntamiyan mid u nasab sheegta ilayhi ilaa muctaqiha kay xoraysay mid u nashab sheegta binasabin dhalasho iyo oo walaa-in gacalnimo ama dhalasho ugu nasab sheegta ama gacalnimo ugu nasab sheegta maxaa yeele ana anicmata cala alasli waa nicmatun calaa furuucihi bay leeyihiin haddii gabadhu ay xoraysay addoonkan kadibna qarabo kale loo waayo ayadaa dhaxli baa nidhi ay xoraysay wiilashiisii iyo dadku u dhalay ayaa iyaguna dhintay qaraabo kalea loo waayay gabadhi baa soo istaagay oo eedoy maxaad rabtaa eedoy aabbihiin baan xoreeyay leedahay wax kaloo iga kin lama hayo soo wareejiyo xoolaha aw muntamiya mid u nasab sheeganay ilayhi ilaa muctaqiha wey muxuu nasab sheegan binasabin dhalasho aw walaa-in addoonkay xoraysay wiiluu dhalay addoonuu xoreeyey baa meesha jooga addoonkii baa dhintay qaraabihi nasabkaana waa loo waayay yaa soo istaagi islaantii xoraysay awowgii yaa iman waxay dhihi adiga aabbaha aabbihii baan xoreeyey de aabbahi baad kulahaydi ayib may ni cafwan ninkii ku xoreey an dhaho wiilkii ku xoreeyey awowgii baan anu soo xoreeyey nin walbo marka ninkaan xoreeye nasab uu soo galo ama ayagu ay suu xoreeyeen wax iga sokeeya haddii la waayo anaa soo fadhiisan bay leedahay lianna anicmata cala alasli nicmatun calaa furi abaalka aabbahaa loo galay adigaba waa laguu galay qur-aankuna waa aragteenoo dunuubtii ay reer banu israa'iil galeen dhowr kunoo sano ka hor nebi maxamed hortii iyo abaalkii nicmooyinkii loo galay baa qur-aanku ugu abaal sheegtaa laguna eedeeyaa yuhuuddii nabiga la maxaa laga yidhi qul falima taqtul ambiyaa allahi in kuntum muminiin baa laydhi ma kuwanaana ambiye laaye laakiin yaa laayey awyaashood baa ambiye jaray ayaguna ma aysan ka beri noqonin qur-aanku dhaqankaa wuu yaqaanaa usuushu waxay galaan in loo tiriyo furuucda idaa lam yatabara'u nicmada usuusha loo galay iyo aabbaada in loo sheegto waalidiinta ee furuucda carruurta la dhaa loo sheegto sidaas wey ya may hadda waaa l ul falima taktulna ambiya allahi baa l maaa iskugu daydeen m ah? hawl hore geysteen wey haddii qowmku ay fal sameeyaan qowmku mid kamida uu fal sameeyo kii falka sameeyan laga beri noqon waayana qur-aanku reerko dhan tolku ka qabtaa facaqaru naaqata wacatow can rabbihim baa layidhi facaqaru naaqa hashi yaa dilay naaqatu nabiy lahi saalax yaa gowracay yaa boqno gooyi hal nin ilahina muxuu ka yidhi facaqaru naaqa way boqno jareen wacatow can amri rabbihim waa jumlatan waa tafsiina iyadu sagiir iyo kabiir odaygoodii iyo koodii yaraa qaan gaadho kulligoodba catow wa kafaruu laakiin facaqaru naaqa fi saxiixayn maxaa ku sugan in baraa lahaa ashqa kale nin amray nin u jixiyey nin raalli ka ahaa nin dhiiro kamaysan beri haadaa qaacidat اlqur'aan waa sidaa yaan lagu dagan hadda haddaad ka beri noqon weydaan aqwaamtiinu waxay sameeyaane xumaana ku xugun baa tihiin xadiidka cimraan bn xusein bima akhadtanii wa akhadta saabiqaة اlxaaj nabi muxuu yidhi bijariirati xulafaa'ika min haqiif nabi alla wuxu waan iska xajiya waana ordaa kown hashayd qiimaha dheeraysiya anuguba reer bani cuqayl baan nahaye ree aqiif baa dagaal idinkaa dhexeeye maxaad naga rabtaa wuxuu idhi soo ree aqiifo colnahay adugu xulafa ma tihinaa waxaad u dhiman hashadaan uaad adna aad u geey bijariirati xulafaa'ika mintai gaashaanburs qur-aanku hawlihiisu waa sidan laakiin annagu xisaabaheennu waa xisaabo kale faslu bal jadcaaw inta aan ku dayno wallahu aclam